أوري اللظى بالحديد واشفي المدى بالوريد أوري اللظى بالحديد واشفي المدى بالوريد أشبع وحوش الصعيد من فاطسات الحشود أوري اللظى بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ku soo dhowaada warka maalinlaha warbaahinta aljirateen waa maalimo axada taariikhdan ay ku beegan tahay sagaal iyo tobanka jimaaduul aakhir kun afar boqol iyo afartanka hijiriya qodobada maanta warkeena ugu dar ciidamada dowladda islaamiga oo toban gantaalada loo yaqaano garaad la beegsadeen erboorka maaduguri iyo fariismo kale ay ku sugnaayeen ciidanka ridda nigeria ee wilaayada galbeedka afrika askarta khilaafada ayaa shalay dabagal u dhigeen xubno ka tirsan murtadiinta xasdiga oo ku socdaalaya meel u dhow xadiidta ee wilaayada ciraaq warkii oo faahfaahsan aynu ku bilowno wilaayada galbeedka afrika ciidamada dowladda islaamiga oo toban gantaalada loo yaqaano garaad la beegsadeen eerboorka meeduguuri iyo fariismo kale ay ku sugnaayeen ciidanka ridada nigeriya askarta dowladda islaamiga ayaa saakay subaxii shan gantaalada loo yaqaano garaad la beegsadeen eerboorka magaalada meeduguuri sidoo kale waxay laba gantaal la beegsadeen fariisma ay ciidanka ridada nigeria ku sugnaayeen dhanka deegaanka federaal secretary waxayna la beegsadeen saddex gantaal dhammaanna waa lala helay allah ayaanu ku mahadsan haataana wilaayadda ciraaq ambaar askarta khilaafada ee waxay shalay dhabagal u dhigeen xubno ka tirsan murtadiinta xashdiga oo ku socdaalayeen meel u dhow xadiida waxaana halkaa ku dhex maray dagaal murtadiinta loogu dilay shan murtad allah ayaanu ku mahadsan isla ambaar waxaa shalay shiish lala beegsaday xubin ka tirsan xajidraafidada oo ku sugnaa meel u dhow tuulada maxamuud casiis aagaa ee galbeedka kaanaqiin waxaana ka soo gaaray dhaawac culus allah ayaan weydiisanayn inuu soo dedejiyo halaaggiisa weli waxaan ku guda jirnaa wilaayada ciraaq nainawa askarta khilaafada ayaa burburiyeen gaariga xubin ka tirsan ciidanka ridada amni waddanka kadib markii shalay ay ku qarxiyeen miina ay u dhejiyeen gaarigiisa isagoo ku sugan xaafadda maaliya ee dhanka bidix magaalada muusil waxaana ka soo gaaray dhaawac culus allah ayaan weydiisan inaynu soo dedejiyo halaagiisa isla wilaayada ciraaq ayaan ku guda jirnaaye diyaala waxaa bamgacmeed lagu weeraray guriga mid ka mid ah mushrikiinta raafidada oo ku yaala tuulada maxamuud casiis aagaa ee galbeedka qaaniqiin waxaana ka soo gaaray khasaare hantiyadeed allah ayaanu ku maadsan ugu dambayntii wilaayada shaam raqa waxaa waxyeelo la gaarsiiyey gaari ay wateel xubno ka tirsan murtadiinta binkikeeda kadib markii qarax miino lagula eegtay xaafadda al amaasi ee dhexbartamaha magaalada waxaana dhimashay dhaawac ku noqday afar murtad allah ayaanu ku maadsan halkaa ayuu noogu dhan yahay warkii maantaad kala socoteen warbaahinta aljirateen wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi وبركاته أور اللظى بالحديد واشفي المدى بالوريد أور اللظى بالحديد واشفي المدى بالوريد أشبع وحوش الصعيد من فاطسات الحشود